alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed wa salama tasliima kasiira waxaynu bilownay suuratu ali cimraan ayaynu tafsiirkeeda bilownay waxaynu joognay aayadda toddobaad ee min suurati aali cimraan macnaha guud waa sharaxnay mutashaabiha iyo muxkamkana waa ka hadallay muxkamka khulaaso ahaan waxaa laga tilmaamayaa waa aayaadka dalaaladoodu ay waadixatae caddahay ee aan tasriif iyo taxriif iyo ta'wiil aan aqbalaynin daahirkeeda laga leexinaayo macnahooduna waadixaya mutashaabihaadkana waxaa loo jeedaa laba macne mar waxaa laga tilmaamayaa mutashaabihii xaqiiqiga ahaa oo waa nooca ilaahay cilmigooda uu la gaar noqday oo cid khalqiga ka mida oo garanaysaba ayna jirin tafsiirka caynkaasa waa tilmaanay waana ka ay ka imanayso in lafduljalaalaha lagu waqfiyo waqfi laasima wamaa yaclamu taawiilahu ila allah dabeedna la bilaabanayo walraasikhuuna fi lcilmi yaquuluuna aamanna bih oo la odhanayo waawgaasina waa waaw istinaaf yacni hadal cusub oo la bilaabaayo waa waawgii la gelin jiray weeye bilaabasho la bilaabanayo ayaa laga tilmaamayaa cataf ma aha kaasi waa markaa qowl marka mutashaabiha xaqiiqi xaqiiqiga ah maxaa noqonaya waxay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen alxuruuf almuqaaca xuruuftan suwarka qaar lagu bilaabay aliflaamiim iyo nuun iyo saad iyo xaamiim iyo eh, xurufaha la midka ah suuradaha qaarkood lagu bilaabay bay culammada qaarkood ku xambaareen oo waa culammada aan fasirayn oo macno u sheegayn waxay yidhahdeen mutashaabiha xaqiiqigay noqonayaan waxayna markaa soo gelayaan waxa ilaahay cilmulghaybka kula gaar noqday oo cid khalqiga ka mid oo garanaysa inay jirin amaa cidda markaa fasirtay oo macno u sheegtay iyaga agtooda kama ahaa mutashaabiha xaqiiqiga ah kama mid aha waayahay maxaa kale soo gelaya waxaa kaloo soo gelaya mutashaabiha xaqiiqiga ah waxyaalaha markaa kayfkooda aynaan garanayn sida sifaadka ilaahay yacni kayfka iyo kunhiga iyo xaqiiqada marka ay yihiin yacni markaa ma garanayno siday markaa yihiin aslu macnaa aan garanno laakiin sida ilaahay daatadiisu tahay sida kayfiyada sifaadkiisu tahay iyo ashyaada la midka ah waxay soo gelayaan mutashaabiha xaqiiqiga ay soo gelayaan waata asarka imaam maalik laga soo wariyeyna tilmaamayo alistiwaau macluumun walkayfu majhuulun waliimaanu bihi waajibun wasu'aalu canhu bidca marka in la itlaaqo layahaa sifaatka ilaahay waa mutashaabihaat culammadu waa diidaan macnaha sifaadka waa la garanaya alistiwaau macluum istiwaagii waa la garanayaa macnihiisu waa macruuf saas aawadeed bay markaa waxabay salafkii fasireen oo irtafaca ama calaa iyo erayada la midka ay ku fasireen sida aahaarta mujaahid iyo abulcaaliye iyo kayrkoodba laga soo wariyey ay tilmaamayaan waa yahay marka in laha macnahooda la garan maayo oo ilaahay baa cilmulgheybka kula gaar noqday lafdiga bes baynu garanaynaa macnaha sifaadka garanba mayno ta noocaasi waa arrin markaa khalad ah cid markaa culammadii salafka ka mida ah oo sidaa marayna lama oga cid salafkii ka mida ah oo sidaa ku tegayna lama hayo saas aawadeed itlaaqaasi sax ma aha laakiin marka lagu qaydo tashaabuha in laga tilmaamayo xagga kunhiga iyo kayfkiiyo xaqiiqada sifaadka ilaahay an dalaalatulmacnaa dalaalatulafdi macnaha uu ku tusinayo aslu macnaa aan markaysagaa laga hadlayn yani ee kayfka markaysaga loo jeedayo kunigaiyo xaqiiqada waa mutashaabih laakiin marka aslu macnaa laga hadlayo sifadu macnaha ay markaa leedahay oo lafdigeeda marka macnaha lagu fasiraayo taasi muxkamaadkay ka mid tahay cid salafka ka mida oo tidhi macnaheeda la garan maayana yacni ma jiraan waa fasirayeenoo waa la garanayey ama sifaadka waxay u wada fasiri waayeen waxay tahay xaajo keensataan jirin waayo daahirka luqada carbeed lagu yaqaanay bay ku xambaarayeen oo ku fasirayeen oo ku fahmayeen sidaas iyadaa bay markaa ahayd waa yahay tafsiirka kale wuxuu yahay mutashaabiha in laga tilmaamayo mutashaabih nisbi ama mutashaabih muqayad mutashaabih nisbi ah oo dadka qaarkood mutashaabih u aha qaarna aanu ahayn marka sidaas lagu fasiro waxay noqonaysaa ciddii markaa adilada qaarkood ama aayaadka qaarkood macnahooda garan waaya ama fahmi waaya inay markaa nisbadooda mutashaabih u tahay mutashaabih inay u tahay taasna ay noqonayso nisbadooday mutashaabih u tahay laakiin markaa dadkao dhan mutashaabih kama aha sidii xadiiska aynu ku tusaalaynay ina alxalaala bayinun wa ina alxarama bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhunna kasiirun min annaas yacni xalaashu waa caddahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa bayin xaaraantuna waa caddahay xalaashaa cad iyo xaaraantaa cad waxa u dhexeeya umuuro mushtabihaada oo xalaashii iyo xaaraantii labadaba u eg si waxay ugu eg yihiin xalaashii sina waxay ugu eg yihiin xaaraantii laa yaclamuhunna kasiiru min annaas mutashaabihaadkaasoo in fara badan oo dadka ka mida aynay garanayn yani waxaa laga fahmayaa marka xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam uu tilmaamayo laa yaclamuhunna kasiirun min annaas hayru lkasiir yacnii dadkaa badan ee laynoo sheegay in aan ahayn oo iyagu markaa garanaya inay jiraan waayo haddii dadkoo dhammi aynay garanayn laguma qaydeen yacni markaa laa yaclamuhunna kasiirun min annaas in fara badanoo dadka ka mid aan garanayn laguma qaydeen taqyiidka lagu qayday waxaa laga qaadanayaa hayru lkasiir inay markaa garanayaan oo ama xalaasha bayinka ama xaaraanta bayinka ah labada mid ahaan ay ugu jirto sidaas baa laga qaadanaya waa sida ay culammadu u yidhaahdaan aayaadka qaarkood oo waciidka ku soo arooray oo ahlulbidaca qaarkood ay macno qalada ka fahmeen ama u qaateen ama ku fasireen yacni waa mutashaabih ay yidhaahdeen sida aayadda xukunka waman lam yaxkum bimaa anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun sida aayadaha waciidka ku soo arooray ee dunuubta kabaa'irta qaarkood cidda markaa la timaadaa inay naarta ku waarayso waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima markay culamada qaarkood leeyihiin waa mutashaabihaad ay leeyihiin balaa man kasaba sayi'atan wa axaatat bihi khatii'atuhu fa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun yacni macnahana ay u fahmeen ahlu bidacii ay u qaateen macnihii looga jeeday ee muxkamaadka waafaqayey nusuusta kale marka loo celiyo yacni waafaqayey macno ka duwan ay u fahmeen oo u qaateen yacni marka culamada qaar ay leeyihiin waa mutashaabihaat ama salafka qaarkood laga soo wariyey yacni waxay noqonaysaa inay u jeedaan waa mutashaabih xaqiiqi mise nisbi nisbi xaqiiqi maaha waxaa laga tilmaamaya mutashaabih nisbi iyaga yani dadka qaar nisbadooda ayuu mutashaabih u yahay mutashaabih muqayad iyo mutashaabih nisbi waa bimacnan ya mutashaabih xaqiiqi ayay muqaabil marka u yihiin mutashaabih xaqiiqigaana waa ka khalqiga oo dhan ka wada qarsoon siduu saaxibu maraaqi odhanayo wamaa bihi ista'sara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi atliqi waxaa cilmiga khaaliqu la gaar noqday oo cid khalqiga ka midoo garanaysaaba aynay jirin fadaa tashaabuhin calayhi atliqi waxaad ku magacowdaa inuu tashaabuh u saaxiib yahay oo mutashaabih yahay ku magacow wuxuu u jeedaa mutashaabihii xaqiiqiga ahaa ayuu ka tilmaamaya saasuu ka tilmaamaya waata laga soo wariyey saciid ibnu jubayr inuu yidhi ardaygii ibnu cabaas buu ahaaye culammadii taabiciintaanu ka mid ahaaye mima yatabicu alxaruuriyatu min almutashaabihi qowluhu tacaala waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun waxyaalahay xaruuriyada ama khawaarijtu raacaan waxaa ka mid a oo mutashaabiha ka mid ah hadalka allah u yidhi waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun ku kastaan ku xukumin kuwa ilaahay soo dejiyey kuwaasi gaalo weeye wuxuu u jeedaa macnaheedia ka qarsoomay dabeedna waxay moodeen alxukmu bikayri maa anzala allah inaanu tafsiil lahayn ee wada kufri akbara uu wada yahay ayay moodeen aayadahan kale ee khuluudka ku soo arooray dadka ahlulkabaa'irka ah loo sheegay inay naar ku waarayaan waa min nusuusi ilwaciid marka nusuusaha kale in loo celiyo yacni markaa lagu fahmo calaa dawi nusuusi alukhar ayaa markaysagaa laazim ah oo nusuusta kale yacni marka loo celiyo muxkamaadka loo celiyo saas iyadaaba marka isaga waxaan yani markaa laazim ah hmm. haddii mutashaabiha isaga markaa la yska qaato aan muxkamaadka loo celin waxaa ka imanaysa lumitaan baa ka imanaya fa ama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati wa ibtiqaa'a ta'wiili yacnii cid kastoo ahlulbidaca ka mida oo nusuusaha qaarkood bidcadooda u deliishaday yacni bidcada ay u deliishadeen nusuusta nusuusta ay bidcada u deliishadeen deliil uma aha bidcadooda deliil uma aha bidcadooda deliil uma aha laakiin waxay tahay mutashaabih ba iyaga nisbadooda u tahay markaasay waxay u qaateen macno aan looga jeedin bay u qaateen hadday muxkamaadka u celin lahaayeenna oo nusuusaha marka ay jamcin lahaayeen oo isu keeni lahaayeenna macnaha xaqi waa u caddaan lahaa laakiin nas ama deliil bay qaadanayaan xadiis ama aayad ayay qaadanayaan ay is yidhaahdaan daliil baa idinku jira adilada kale waadixa ee caddaynaysana yacni markaa uma noqonayaan aayaddan ama xadiiskanna waxaa laga yaabaa ixtimaal inuu ku jiro sida iyo sidaba ay aqbali karto yacni macno ay ku waafaqayso muxkamaadka iyo macno ay markaa khilaafsan mid walba way u fasirmi kartaa dalaale ahaan marka laga eego waajibku wuxuu ahaa nusuusuhu dee la isma caaridayaan isburin maayaan oo ma tanaaqudayaane in markaa la ysku fasiro oo waxa weeye markaa macnaha la ysu celiyo saas aawadeed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen nusuusaha waciidkoo dhan yacni ee sheegaya waaritaanka ahlulkabaa'irka qaarkood ay naarta ku waarayaan muxkamka loo celinayaa wuxuu noqonayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay wuxuu u dhaafayaa gaalnimo wixii ka sokeeye cidduu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa cafinayaa hadduu u dhaafo cafiyana yacni naarba geli maayaan naartii waaba ka baaqanayaan naartii waa ka baaqanayaan wakadaa muxkamaadka kale loo celinaayo waxaa ka mid a nusuusaha sheegaya shafaacada sheegaya in markaa waxa weeye ahlulkabaa'irka loo shafeeco qaadayo oo markaa shafaaco lagaga soo saarayo markaysa waxaa naartii axaadiis mutawaatiriina waa ku soo aroortay qur'aanka laftiisana shafaacada waa laynoogu sheegay yacni markaa la shafeeco qaadayo hadday tahay shafaacada nebiga sala allahu aleyh wasalam oo maqaam maxmuudka ah hadday tahay shafaacada markaysaga malaa'igtu shafeeco qaadayaan hadday tahay shafaacada mu'miniintu shafeeco qaadayaan yacni markaa nusuusaha iyo adilada waa laynoogu tilmaamay oo waxaweye waa laynoogu sheegay nusuusaha noocaasee saa ku soo aroorayna waa nusuus mutawaatira oo markaa mutawaatira weeye shafaacada malaa'igtana qur'aankuba waa sheegay wa min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shayan ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa wejiga laga deliishanayaana waxay tahay istisnaaga ya ila min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa waya alistisnaau bacda nafyi ihbaatun istisnaaga lasoo reebaa nafyi dabadii yacni ma shay marka la diido la nafiyo waxa laga soo reebaa wuxuu noqonayaa musbat wax la sugay marka ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa markuu ilaahay u idmo dabadeed cidduu doono inay u shafeeco qaadaan u idmo uuna ka raali noqdo yacni shafaacadoodu wax waa anfacaysaa shafaacadoodu wax waa anfacaysaa walaa yashfacuuna ila liman irtadaa uma shafeeco qaadayaan ciduu ilaahay raalli ka yahay mooyaane yacni marka asalka yacni raallihaanshaha ilaahayna tawxiidku ku xidhan yahay oo cidaan tawxiid la iman allah raalli kama aha wa radiitu lakum alislaama diina yacni islaamka ayaan idinka raalli noqday buu ilaahay yidhi yacni min jihati diin yacni aa ka diin yeelataan islaamkaan idinka raalli noqday saas aawadee waata nebiga calayhi salaatu wasalaam markii abu hurayra uu weydiiyey man ascadu annaasi bishafaacatika yowma alqiyaama shafaacadada ee ugu nasiibya ayaan badan ee maalinta qiyaame dabeedna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa uga jawaabay waxa uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah khaalisan min qalbihi aw min nafsih yacni kii laa ilaaha ila allahu yidhaahdaa isagoo markaa naftiisa ama qalbigiisa ka saafi yeelayaa kaas ayaa ugu ayaan badan yacni shafaacadayda ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa xadiiska saxiixa saas yadaaba ku tilmaamay marka saas aawadeed mutashaabiha nisbiga ah marka waxa weeye lagu fasirana wuxuu noqonayaa in waawgani cadfi noqonaayo waqfigana aanu waajib ahayn wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilmi waawgu noqonaya waaw lcadfi oo macnuhu dhacaayo mutashaabiha taawiilkiisa ma ogaa mooyaane allaah iyo kuwa cilmiga ku raasukhay mooyaane cid kale ma oga cid kale ma oga saas aawadee cabdullaahi ibnu cabbaas waata laga soo wariyey inuu lehi tafsiirku wuxuu u qaybsamaa afar qaybood buu u qaybsamaa minhu waxaa ka mid a ah tafsiirun laa yaclamuhu ila allah tafsiir allah mooye cid kale aynay ogeyn waxaa kaloo ka mid a ah tafsiir yacni markaa waxa weeye carabtu ay ku garanayso lisaankeeda iyo luqadeeda iyo afkeeda ay ku garanayso ayaa ka mid a ah. waxaa kaloo ka mid a tafsiirun laa yajhalu axad tafsiiraan aan cidiba garan waayin oo qof kastoo muslim uu iska garanaayo oo macnaha qur-aanka wax ka mid mida ah. yacni walow alfaadan inay ku tusinayaan yaanu garanbe yacni marka waxa weeye wax ka mida ah, qof kastoo muslima waa garanaya allah inuu waaxid yahay oo axad yahay oo aanu walad iyo waalid iyo saaxiibo iyo zawjo iyo shabiih toonna lahayn ruux kastoo muslima oo muwaxida ayaa garanaya waa tafsiirun laa yajhalu axad yacni alfaadan inay u deliil tahay oo ku tusinayso oo macnaheedu sidan yahay yaanu garane laakiin macno ahaan macnahaasi macno xaqa inuu yahay qof kastoo muslimi waa garanaya waa tafsiirun laa yajhalu axad waxaana ka mid ah yani tafsiirun yani marka laa yaclamuhu ila alculamaa tafsiir culammada mooye cid kale aynay garanayn marka afar qaybood buu qaybiyey tafsiir allah oo keliya garanaya waa kii mutashaabiha xaqiiqiga ah tafsiirna waxa weeye carabta ayaa ku garanaysa luqadeedi iyo lisaankeedi iyo afkeeda ayay ku garanaysaa tafsiirna laa yajhalu axad cidba ma garan weydo tafsiirna waxa weeye dadka raasikiinta cilmiga ku raasikhay ayaa markaa garanaya cibaaro kale waxaa laga soo wariyey cabdullaahi ibnu cabbaas inuu yidhi ana minman yaclamu taawiilahu waxaan ka mid ahay anigu cidda ta'wiilka mutashaabiha garanaysa ayaan ka mid ahay waa nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi ibnu cabbaas waa u duceeyey wuxuu ugu duceeyey sidaa markaa xadiiska saxiixa ku soo aroortay allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu taawiil ilaahw markaa diinka fahansii wa callimhu ta'wiil ta'wiilkana bar marka waxa weeye ana minman yaclamu ta'wiilahu markuu leeyahay ta'wiil almutashaabih wuxuu tilmaamayaa eh, mutashaabihi nisbigaha buu tilmaamayaa qowlka kale laga soo warinayaana mutashaabiha xaqiiqiga ayuu tilmaamayaa oo halkan waqfi laazima sidaana waa laga soo wariyey oo taawuus laftiisa ayaaba ka soo wariyey marka labada qowlba waa leeyahay laba weji oo kala duwan baa sidaa loogu xambaaraya labada tafsiir ee culammadu ay tilmaameen saas aawadeed bay culamada qaarkood ay yidhaahdeen labada macnaba xaq weeye in la yidhaahdo waxa weeye ila allahu baa lagu waqfinaya waqfi laazima oo mutashaabihi xaqiiqa lagu fasiro iyo in la yidhahdo waa la waslinaya oo layha mutashaabihi nisbigaha lagu fasiro kilaahumaa xaqun labada mid walba waa xaq mid walba ictibaar ayuu markaa ku dhacayaa saas yadaa in la yidhaahdo yacni markaa ahlucilmiga qaarkood waa tilmaameen oo culammada muxaqiqiintu waa sheegeen waxaa jira asxaabulxawaashiga qaarkood oo tilmaamay dawaahirta qur'aanka haddii la qaato inay ka mid tahay usuusha gaalnimada inay ka mid tahay oo saawi xaashiyadiisa uu saaray jalaalaynka mawdican iyo mawdic kaleba waa ku sheegaa mas'aladaas wuxuu odhanayaa marka uu joogo hadalkan aynu akhrin doono ee uu sheikhu ku fasiraayo fayatabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa'a alfitnati wa ibtiqaa'a ta'wiilih yacni marka uu leeyahay biwuquucihim fi shubahaati wallabsi yacni marka jalaaldiin asiyuuti uu odhanaayo ayuu wuxuu odhanayaa ka nasaara najraan waman xadaa xadwahum miman akhada bidaahiri alqur'aan fa ina alculama'a dakaruu ana min usuuli lkufri alahda bidawaahir alkitaabi waasunna wuxuu yidhi shubuhaadkay ku dhacayaan fitno iyagoo doonaaya iyo labsi ayay ku dhacayaan sida kiristaankii reer najraanba ay yeeleen buu saawigu odhanayaa iyo cidda dariiqooda raacday minman akhada bidaahiri alqur'aan oo ka mida cidda qaadatay qur'aanka daahirkiisa qaadatay markaasuu dabeedna wuxuu yihi faina alculamaaa dakaruu ana min usuuli lkufri alakhda bidawaahir alkitaabi wasunna waayo culammadu waxay sheegeen inay ka mid tahay usuusha gaalnimada inay ka mid tahay qaadashada la qaadanayo la qabsanayo dawaahirta kitaabkiiyo sunnada la qabsanayo oo la qaadanayo oo daahirka qur'aanka sidiisa loo qaadanayo inay usuusha gaalnimada ka mid tahay halkanoo keliya kuma sheegin suuratulkahfi lafteeda markuu fasirayo walaa taquulanna lishayin innii faacilun dalika hadan ilaa an yashaaa allah halkaa lafteeda saawigu waa ku yidhaahdaa hadalka noocaas keligiina maaha cidda tidhaahdaa ee jamac badan oo ka mida culammada ashaacirada ayaa sidaas iyada ay yidhaahdaa muxaqiqa markaa taxqiijiyey saawiga laftiisuna waxau odhanayaa hoosta ku odhanaya axmed alrifaaci ayaa ku sheegay kitaabkiisa alburhaanu almu'ayad ayuu markaa ku sheegay yacni markaa hadalkaas culammada markaa kale ee sheegtay ee ashaacirada ka midii hadday iiji tahay iyo hadday sanuusi tahay iyo hadday kayrkoodba tahay yacni markaa jamac badan oo ka mida ayaa sheegay sanuusina caqiidada markuu sharxaayo asanuusiyat alkubraa caqiidada ashaacirada markuu sharxayo masalada noocaasa waa sheegaa usuusha gaalnimadu waa lix buu yidhaahdaa waxaana ka mida dawaahirta kitaabkiiyo sunnada in la qaato ayaa ka mida buu yidhi wa kadalika eg wakayruhuna waa tilmaameen hadalka noocaasi calaa kulli xaal waa arrin qalad ah waa arrin baatila oo aan saxnayn weeye in la yidhaahdo dawaahirta kitaabkiiyo sunnada ayaa markaa ah usuululkufri ka mida ah, ama usuulu dalaal ka a ah, iyagu usuululkufribabay ka cabbireene in la yidhahdo usuulu dalaal bay ka mid tahay ama usuululkufri bay ka mid tahay waa arrin baatila weeye oo aan sax ahayn cibaaradiisana waxaa laga fahmayaa kiristaanka reer najraan inay daahirkii kitaabka qaateen saxna maaha saasi oo nasaara najraan waxay doonayeen qur'aanka inay ka deliishadaan ciise inuu marka allaah yahay ama saalis salaasa yahay ama ibnullaahi yahay qur-aanka daahirkiisuna ma aha inuu ku tusinaayo ciise bnu maryam inuu allah yahay ama saalisu salaasa yahay ama ibnullaahi yahay daahirka qur'aanku kuma tusinayo abadan miduu ku tusinayo ma aha laakiin tacbiir tan ka sahlan bay isticmaali jireen colada ashaacirada qaarkood oo ay odhan jireen yacni markaa wuxuu iihaaminaysaa ama ku moodsiinaysaa yacni maa tashbiih ama kufri ama markaa waxaba ayay ku moodsiinaysaa way ku tusinaysaaoo daahirkii baa ku tusinaya may odhan jirin yacni markaa qaarkood ee waxay odhan jireen way iihaaminaysaa ama way ku moodsiinaysaayoo wahmiga noocaasaad u qaadan kartaa yacni marka cibaaradaasi way ka yaro latiifan tahay laakiin muraadka iyo maqsaha looga jeedaa isku macnay u dhacaysaa inkastoo cibaaradaasi ay tacbiir ahaan ka sahlan tahay saas aawadeed ayaa ibraahim allaqaani uu ku odhanayaa jawharatu tawxiidka wa kulla nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid wa rum tansiiha nas kastoo ku moodsiinaya tashbiih ku moodsiinaya yacnii ta'wiili oo daahirkiisa ka leexi ama tafwiidi oo ilaahay cilmigiisa uga hadh oo waxaad tidhahdaa allaahunbaa macnaha looga jeedo garanaya wa rum tansiiha tansiihna u qasad wa kula nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid wa rum tansiiha saas yadaa markaa uu yidhi calaa kulli xaal daahirka kitaabkiiyo sunnadu dawaahirta kitaabkiiyo sunnadu macaani xaqa ayay tilmaamaysaa marka haddaba daahirka laga hadlaayo kitaabka iyo sunnadu macaanida ay ku tusinayaan waxaa jira daahirun binafsihi iyo daahirun bikayrihi daahirun binafsihi waxa weeye waa naska sidiisa kuu tusinaayo macnaha oo waxa weeye sidiisa ayaabuu macnaha yacni markaa daahir ku yahay marka waxa weeye macnaha uu daahirka ku yahay oo daahirun binafsihi nooca ahi yacni ilaaba ilaa sax waxaan ahayn ma noqonaayo daahirun bikayrihi waa nooca mu'awalka la yidhaahdo weeye waa nas markaysagaa macnihiisu daahirahaan markaad eegto si kale ixtimaal kalaa berber yaalla ama mutabaadiroo soo degdegaya keligii haddaad eegi lahayd laakiin nas kale markaad eh, u soo qaadato oo nas kale markaa macnaha la kaashato naskaa kalaa macnaha daahirka laga eh, ka leexinaya oo waxaweeye kuu fasiraya macnaha looga jeedo yacni keligii haddaad eegi lahayd macnaha markaysagaa mutabaadir ahoo soo degdegaya laakiin dalaalada markaa daliil kale oo ka sii cado macnahan markaa kuu caddaynaya ayaa jira labada deliil markaad isu keento way isfasirayaan oo way iscaddaynayaan mu'awal baa la yidhaahdaa oo macnihii markaa waxa weeye haddii aad keligii eegi lahayd kuu soo degdegi lahaa waxaa ka leexinaya qariinada kale ama markaysagaa ku lamaan ama khaarijiyada ee daliilka kale ka baxsan ayaa markaysagaa ka leexinaya marka wuxuu noqonayaa mu'awal buu noqonayaa kaa waxay ka cabiraan culammada qaarkood sida abulmacaali juwayniba ka cabiray usuulkiisa daahirun bigayrihi yacni daahirkiibu wuxuu u qaybiya laba qaybood mid binafsihi isagu daahir ku ah macnaha iyo mid markaa bigayrihi yacni daliil kale ama qariino kale yacni oo caawisay ama markaa eh, taageertay ayuu markaa daahir ku noqday in macnahan kale loo jeedo yacni lowlaa haddaan daliilkaa kale ama qariinadaa kale aynay markaa ku lamaanayn ama deliilkaa kale aan markaa loo eegin waxa weeye si kalea soo degdegi lahayd markaasay waxay noqonayaan labada daliil way isfasirayaan marka kanna daahirun bikayrihi ayuu noqonayaa daahirun bikhayrihi waana usluub luqatulcarab lagu garanaayo iminka ereyga asad la yidhaahdo dee laba macnuu leeyahay asad mar waxaa loo isticmaalaa libaaxa bahalka ah ee dee dugaagga ah ee ayga ku nool ee aan bini aadamkaba ahayn ee marka odayga habar dugaag ayaa mar loo isticmaalaa waana sida asalka uu yahay marka la sheego aan qariino iyo amaarad la raacinna macnahaasaa soo degdegayo soo dheeraynaya macno labaad asad waa loo isticmaalaa oo libaax marka la yidhaahdo qof bini aadama oo geesiya in laga tilmaamayo asadka macnahaasina waa jiraa waa macno labaadoo loo isticmaalo oo waxa weeye yacni markaa dalaalada lafdiga macnaha kale ha soo degdegayo hadduu qariino ka maran yahay laakiin qariina markay la socoto amaarad markaa wehelisa ay jirto amaaraddaasaa ka leexinaysa haddaad tidhaahdo ra'aytu asadan keliya aad itlaaqdo yacni macnaha mutabaadirkii waxa weeye waa bahalkii la yaqaanay ee markaa afarta addin ku soconayey ee shaashka weynaa ee waxa weeye geesinimada ama dhiiranaanta calaamadda u ahaa yacni marka ayaa marka waxa weeye soo degdegaya waa markaan qariino iyo amaarad la socotaa oo ka leexisaa aynay jirin laakiin haddii la yidhaahdo ra'aytu asadan yarmi waxaan arkay libaax wax ganaya ama waxa weye ra'aytu asadan yacni waxa weeye fi suuq waxaan arkay libaax markaa suuqa ku sugan ama filmaqaha maqaaxida ku sugan ayaan markaa arkay waxaad markaa garanaysaa macnihii bahalka in loo jeedaa inaanu soo degdegayn waayo dee kan markaa waxa weeye yacni bini aadamka ahi ayaa markaa qariinadani caddaynaysaa waayo ka bahalka isagu waxba ma gano dee yani maqaaxiyahana ma fadhiisto yacni waxa weeye maadaama ay markaa sidaa tahay qariinada ku lamaani waxay noqonaysaa mid faa'iidaynaysaa yacni marka ereygan la itlaaqo macnihii looga jeeday in laga leexinaayo oo qariinadayna ka leexinayso marka wuxuu noqonayaa daahirun bikayrihi yacni hayrkii ayuu daahir ku noqday sifaadka ilaahay haddaba marka laga warramayo sifadii marka waxay leedahay mar waxa weeye makhluuq baa loo idaafeeyey oo loo tiiriyey marna khaaliqa loo idaafeeyo loo tiiriyey marna waa la itlaaqoo labada idaafaba mujarad buu ka yaho waa ka maran yahay oo waxaad tidhi masalan xayaatun nolol ama waxaad tihi wujuudun jiritaan yacani wax idaafa a ah maad gelin marna idaafaad geliso waxaad tihi wujuudullaahi iyo xayaatullaahi oo allah baad u idaafaysay marna makhluuq baad u idaafayso waxaad tidhi yacni markaa wujuudu lmakhluuq ama xayaatu linsaan ama xayaatu lxayawaan yacni waxaad tidhi waxa weeye wujuudka ilaahay iyo wujuudka makhluuqa ama wujuudka addoonka iyo wujuudka ilaahay wujuudka khaaliqa yacni waxaad garanaysaa yacni marka khaaliqa loo idaafeeyo sifada iyo marka makhluuqa loo idaafeeyo farqa udhaxeeya waayo tiirinta idaafada idaafada loo idaafeeyey khaaliqa waxaad garanaysaa sifadii khaaliqa u gaarka ahayd in laga tilmaamayo tii makhluuqa ay ka duwan tahay yaa taasaa la garanaya marka makhluuqa loo idaafeeyana sifadii ilaahay inay ka duwantaad garanaysaa oo sifadani ay noqonayso sifo laa'iq u ah makhluuqa cajsigiisa iyo maxduudnimadiisa iyo dacfigiisa iyo xuduudkiisa iyo soo darrintiisa iyo naqsigiisa mid markaa u munaasiba ah, inay tahay markaad tidhahdo xayaatu linsaan ama xayaatu lmakhluuq ama wujuudu lmakhluuq ama wujuudu linsaan waxa weeye waa jiritaan ama nolol u munaasiba makhluuqan ama addoonkan ama qofkan u munaasiba oo cajsigiisa iyo taagdarradiisa iyo maxduudnimadiisa iyo soo darrintiisa laa'iqu ah marka allah loo idaafeeyo la yidhahdo wujuudullaahi jiritaanka ilaahay ama la yidhaahdo xayaatullaahi ee nolosha ilaahay waxa weeye waa nolol ilaahay u gaara waa jiritaan ilaahay u gaara waa jiritaan aan markaysaga yacni cadam ka hormarin waa jiritaan aan fana iyo baaba' haleelayn waa jiritaan aan naaqis ahayn waa jiritaan aan la mid ahayn jiritaanka makhluuqee ka duwan oo waxa weeye lam yasbiqhu cadam walaa yalxaqhu fanaa waa wujuud kaamila weeye wujuudka makhluuquna waa wujuud naaqisa weeye saasoo kale xayaatada ka dheh saasoo kale cilmiga ka dhe yacni sifaatka waa caynkaas laakiin marka waxa weeye mujarad ay sifadii taho labada idaafaba ka maran tahay waa taa wujuudun dee waxa weeye mid u gaara ma aha khaaliqii iyo mid makhluuqa u gaara midnaba ma aha qadarka mushtaragee labada ka dhaxeeya bay ku dhici hadda ma aragtaa yacni uma khaas aha laakiin idaafadan waa qariino yacni tilmaamaysa marba cidda loo idaafeeyo inay ku gaar tahay dee haddaad markaa sifadii ilaahay aad aragto oo sifadaasi ay tahay sifa mudaafa ila allah sifo ilaahay loo idaafeeyey tashbiih soo degdegi maayo waxay moodayaan dadka qaarkood in markaa sifadan marka la sheego tashbiihu inuu soo degdegayo ya yacni sidaa waxa weeye xayaatada iyo cilmiga iyo qudrada iyo kalaamka iyo samciga iyo basarka yacni laga odhanayo waa sifaad ilaahay u gaara oo kuwa makhluuqa aan la mid ahayn baa sifaadka kale ilaahayna laga odhanayaa yacni markaa ha noqdaan sifaatka khabariga ah ha noqdaan ama sifaatka marka waxaa weeye aan khabariga ahayn sifaatulafcaalka ha noqdaan noocay doonaanba ha noqdaan haddii weji ilaahay loo tiiriyo wajhullaahi la yidhaahdo wayabqa wajhu rabbika duljalaali waalikraam ama cayn ilaahay loo tiiriyo ama waxa weeye ficil ilaahay loo tiiriyo sida maji iyo nuzuul iyo ridaa iyo ghadab iyo sifaatka marka waxaa la midka ah dhammaan waxaa lagu dareerinaya markaysaga qaacidadaasaa lagu dareerinaya oo qaacidadu waxay tahay alqowlu fii bacdi sifaati kaalqowli fii bacdin sifaadka ilaahay qaarkood waxa laga yidhaahdo baa kuwa kalena laga odhanaya baa kuwa kalena laga odhanaya sidaa loo odhanayo sifadani waa sifo ilaahay u gaar ah xayaatada iyo cilmiga iyo qudrada iyo samciga iyo basarka iyo wujuudkuba la odhanaayo marka allah loo idaafeeyo waa mid ilaahay u gaaro tashbiihi loogama jeedo ta makhluuqa lama mid aha waa mid ilaahay u khaas ah yacni allahna laa'iq u ah yacni ta makhluuqana aan markaa la mid ahaynoo shabihin laysa ka milihi shay kayfkeed iyo qaabkeedana aynaan garanayn saasoo kalea sifaadka kalena laga odhanayaa waa sifo ilaahay u gaara kayfkeed iyo qaabkeedana ma garanayno waa ka gaabsanaynaa sida laynoogu sheegay u rumaynaynaa asalka macnaha waa garanaynaa asalka macnaha waa garanaynaa laakiin kunhiga iyo xaqiiqadiiyo kayfka tafsiilkeeda ma garanayno tafsiilkeeda ma garanayno qadar mushtarak oo labada sifo ka dhexeeyana waa jiraan waa qadarka keensanaya fahma almacnaa macnaha inaynu fahanno haddaan qadar mushtaraki ka dhaxayn lahayn macnaha maynu fahanin haddamaaragta fahma almacnaa waxaa keensanaya qadarka mushtaragga ka dhaxeeya oo wujuudka ilaah iyo wujuudka makhluuqa waxbay wadaagaan waxna waa ku kala duwan yihiin hadda ma aragtaa waxa ay wadaagaan waa waxa keensanaya in wujuud marka laynoo sheego aynu fahanno wujuudullaahi maxaa looga jeedaa xayaatullaahi maxaa looga jeedaa cilmullaahi maxaa looga jeedaa samcullaahi maxaa looga jeedaa basarullaahi maxaa looga jeedaa marka basar basarka makhluuqa la mida ma aha marka qadarka mushtaragi keligii ma taagna waxa ku lamaan khasaa'istii ilaahay baa ku lamaan oo weheliya yacni waxa weeye maadaama khasaaistii ilaahay weheliyo waxay noqonaysaa sifo ilaahay u gaaray noqonaysaa marka nasaara najraan daahirka qur-aanka may qaadan haddii marka alfaadda qaarkood wa ruuxun minhu ay arkeen minta waxaa looga jeeday ibtidaa'u lghaaya saynu xalayba soo sheegnay ya yacni ciisana miduu la gaar yahay ma aha minhudaas markaysagaa keliga laguma itlaaqin hadda maaragtaa ashyaa kaleba waa soo aroortay iyadoo markaysaga lagu itlaaqayo waa soo aroortay sida meelaha kaleba loogu xambaarayo in laga tilmaamayo ibtidaa'u alghaaya ayaa tanna loogu xambaaraya wa sakhara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi jamiican minhu ilaahay waa idiin sakhiray waxa cirarka ku sugan iyo waxa dhulka ku suganba dhammaantood buu idiin sakhiray minhu yacni marka waxaa weeye xaalay xagga allah ka ahaadeen oo ka yimaadeen khalqan wa iijaadan marka minta jamiican minhu fii suurati aljaasiya waxaa looga jeeda ibtidaa'u alghaaya wa ruuxun minhuna waa saasi leh ibtidaa'u alghaaya looga jeeda ya ilaahayna marka waxa weeye inaanu markaa ubad lahayn oo waxba dharin aanu tajasu'inoo qaybsaminna adilada kalea sheegaysao caddaynaysa oo waxa weeye naska mutashaabiha waa in loo celiya muxkamaadka loo celiyaa yacni qul huwa allaahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad ilahay waxba ma dhalin lamana dhalin asal iyo farac toonna male walad iyo waalid male ma tajazu'o ma qaybsamo axad weeye waaxid weeye markaa sidaas aawadeed haalisu halaasa iyo yacni ibnullaahi in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo huwa allah in la yidhaahdo ciisa yacni allah ah midnaba qur-aanka daahirkiisi maaha qur-aanka daahirkiisi maaha cibaarada saawiguna waxay u eg tahay inuu markaa leeyahay daahirkii qur'aankay qaateen daahirkii qur'aanka ayay qaateen mana aha markaysaga daahirkii qur-aanka inay qaateen qur-aanka daahirkiisu macnaha baatilka ku tusin maayo oo markaysa waxa ma sheegayo ilaahayna wuxuu sheegay qur'aanku inuu yahay tibyaanan likulli shay wax kasta inuu caddaynaayo ma aha markaysagaa dadka markaysaga inuu luminaayo yacni ma aha ee waxa weeye wax kasta ilaahay waa ku bayaamiyo waa ku caddeeyey qur-aankuna waa isfasirayaa naska mutashaabihanna naska muxkamkaabaa markaysagaa loo celinayaa adilada kitaabka iyo sunnaduna macaani saxiix ay ku tusinayaan macno baatila markaysaga waxaa ku tusin maayaan waxa allah ka soo haray dhammaanna waxa weeye waa makhluuq weeye ciise bnu maryamna waa addoon makhluuqa weeye inuu addoon ilaahay yahay yacni markaa ilaahay qur'aanka waa inoogu sheegay lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilaahi wala almalaa'ikatu almuqarabuun yacni ciisa bnu maryam kama santaagaayo inuu addoon ilaahay yahay malaa'igta xagga allaha loo dhoweeyeyna kama santaagayaan inay addoommo ilaahay yihiin yacni kama santaagayaan saas aawadeed ayaan daahirkii qur'aanka aynay markaysaa u qaadan nasaara najraan daahirka qur'aankuna aanu kufri u ahayn usuul kufrina aanu ka mid ahayn calaa kulli xaal cibaaraadka noocan oo ahlucilmiga qaarkood baa radiyey culammada radisay waxaa ka mida maxamed amin ashinqiidi kitaabkiisa adwaa'u lbayaanka tafsiiru suurati muxamed markuu fasiraayo afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa qulubin aqfaaluha aayaddaa tafsiirkeeda aad buu ugu dheeraaday yacni waxaanu kaga hadlayaa masaladaa iyo masalada sifaatka ku saabsan iyo taqliidka masalada ku saabsanba aad iyo aad buu war badan ka odhanaya saawigana u radinaya kitaab iska dhan oo risaale ah oo gaar haddii loo saari lahaa risaale iska dhammaystiran ah ayuu markaysaga kaga hadlayaa oo mi'ata safca ka badan boqol safco ka badan ayuu kaga hadlayaa marka ciddii markaa u baahani ha raajacdo masalada taqliidka indhahala'ana waa radinayaa laftiisa waa ka hadlayaa taqliidka waa la ogol yahay jumla yacni markaa culammada markaysaga hadalkooda waa la qallidan karaa laakiin daliil marka uu qofka soo gaadho qowlka caalimka khilaafsan markaasaa la diidayaa qowlka caalimka in la raaco oo daliilka inta laga tago caalim layska yska qallito taasaa la diidaya laakiin haddii qofku markaa daliil khilaafsan qowlka caalimka aanu soo gaadhin fatwadii caalimka waa ku camal falaya fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun laakiin maxaa la diidayaa isagoo ruux marka xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo caalim hadalkii khilaafsan uu markaysagaa helo oo soo gaadho inuu yidhaahdo anigu markaysagaa sheekh hebel baan qallidanayaayo idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami yacni marka waxa weeye xadiidkanna laysa calaa madhabina madhabkayaga ma waafaqsana ama annaga nama khuseeyo ama imaamkayagu ma qaadan ama wax la mida waxaan qofka cudurdaar u noqonin cudurdaar inuu ka dhigto oo daliilkii uu ka tago oo dabeedna iska qallito ta noocaasaa la diidayaa oo waxay markaa taasi noqonaysaa yani min baabi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum min duuni illahi walmasiixa bna maryam sida ahlu ahlucilmigu marka ay sheegeen bal imaamu shaafici marka uu yidhi idaa ra'aytum qawlii yukhaalifu xadiisa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fadribuu qawlii curda alxaa'id yacni haddaa aragtaan eh, hadalkayga oo xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafaya hadalkayga gidaarka ku dhufto xadiiska nebiga qaatuu shaafici yidhi wuxuu kaloo yidhi idaa saxa alxadiisu fa huwa madhabii hadduu xadiisku asaxo isaga ii madhaba ayuu yidhi wuxuu kaloo imaamu shaafici yidhi ajmaca almuslimuuna calaa ana man istabanat lahu sunnatun can rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad muslimiintu waxay ku ijmaaceen qofka sunno nebi u caddaado iyo xadiis nebi yacni u caddaado lam yaxila lahu an yadacaha liqowli axad uma xalaalaha hadal qof inuu uga tagaa mid u xalaala ma aha u bannaan culamo badan baa markaysaga ka hadashay oo markaysaga min jamiici almadaahib yacni marka waxaa ka mid a ah oo shaaficiye iyo xanaabilo iyo xanafiye iyo maalikiyo mid walba leh ayaa markaysaga ka hadashay imaam maalik waa ka odhanaya ma mina ilaa radda warudda calayhi ilaa saaxibu hada alqabr yacni axad kastoo naga mida yacni waxna waa radiyaa waana la radiyaa mooyaane rasuulka sala allahu alayh wasalam isaga hadalkiisu waa maqbuul oo isagu markaysaga marnaba marduud noqon maayo marnaba marduud noqon maayo cizadiin bnu cabdisalaam oo culamada shaaficiyada ka mida wuxuu kaga hadlayaa kitaabkiisa la yidhaahdo alqawaacid alkubraa ayuu kaga hadlayaa ou leeyahay waxaa la yaab leh dadka qaarkood inay markaysaga madhabka iska qallidanayaan oo iyadoo xadiiskii nebigu uu soo gaaray xadiiska ay ka tegayaan dabeedna markaysa markaa ay iska qaadanayaan marka waxa weeye qowlka dabeedna markaa xadiiskiina aynay dheg u jaraqsinayn yani marka tan noocaasina waa arin markaysaga baatil oo arrin aad iyo aad u xun tashdiidu nakiir buu ku samaynaya aad iyo aad buu u inkiraya waxaanuu sheegaya arrin aad iyo aad u layaab leh inay markaysa waxa tahay waxaad moodaa markaysaga madhabka inay ka yeelanayaan sidii nebi oo kale ayaad markaysaga moodaa isaga iyo kayrkiiba cibaaraad shadiida ayay markaysa waxaa ka cabireen marka la inkiraya waa goorma waa marka qofka xujadii intay soo gaadho daliil khilaafsan qowlkii uu helo dabeedna u dheg u jaraqsiin waayo oo uu yidhaahdo markaysaga anigu hebel baan iska qallidanayaa xadiiskii oo u caddaaday oo masaladii garanayana u markaysagaa saa ku khilaafo culamada kale calaa kulli xaal markaysagaa hadalkaas saawiga radiday waxaa ka mid a sheikhii la odhan jiray qaadigii markaysagaa qatar ee shaaficiga ahaa culammada shaaficiye ka mid ahaa la odhan jiray axmed ibnu xajar aalu butaami yacni kitaab buu ku radiyey kutub badan iyo musanafaad badan buu markaa lahaa qaadi buu ahaa waxaanu ka mid ahaa culamada shaaficiyu ka mid ahaa yani ictiqaadkiisuna waxa uu ahaa salafi buu ahaa waxa markaa yani uu leeyahay kitaab weyn oo markaysaga la yidhahdo alcaqiida asalafiya oo laba mujallad ah ayuu markaysaga leeyahay qaadigaas isaguna wuxuu ka qoray kitaab la yidhaahdo tanziihu sunnati waalqur'aani can an yakuuna min usuuli lkufraan nasahaadda sunnada iyo qur'aanka laga nasahayo oo laga hufaayo oo laga beri yeelaayo inay ka mid noqdaan usuusha gaalnimada inay ka mid noqdaan laga beri yeelaayo risaalo caynkaasu ka alifay oo risaala matbuuca mutadaawala yani iyaduna weeye calaa kulli xaal yani cibaarada noocaasa in lagu kadsoomo saasaynay u ahayn aanu soo marinoo carabka yani markaa cibaarada jalaaliinka allah waxau yidhi huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa huwa aladii ilaahay kii weeye yusawirukum suuro iyo qaab idinku yeelaya fil arxaami ilmagaleennada gudahooda suuro iyo muuqaal idinku yeelaya kayfa yashaau si kastuu doono yusawirukum inuu idiin sawiro sawarakum waa idiin sawiray yacni waa shardiya laakiin waa khayru jaazima waxba ma jasminayso marka jawaabtiina waa loo qadaraya kayfa yashaau taswirakum an yusawirakum sawarakum yacni siduu doono idiin sawiro yacni markaa ayuu idiin sawiray waa min dukuuratin labnimo ah wa unuusatin iyo dhadignimo ah wa bayaadin iyo caddaan ah wa sawaadin iyo madow ah wa kayri daalika iyo sifaadkaa qaar aan ahayn ee kale ah sifooyin kale ah yacni siduu ilaahay doonu idinku qaabeeyey ya yacni qaar buu markaa waxa weeye yacni markaa lab ka dhigay qaar buu dhadig ka dhigay qaar buu caddaan ka dhigay qaar buu madow ka dhigay qaar buu casaan ka dhigay qaar buu naxiif ka dhigay qaar buu ka dhigay qaar gaagaaban qaarna qaar dhaadheer qaarba suurad buu u yeelay qaar markaa jirhkoodu balballaadhan yahay qaar jirhkoodu markaysagaa naxiif yahay sifaadka markaysagaa wakayri daalika soo gelayaan inta kalena laa ilaaha ilaa huu mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah mooyaane allah oo keliya xaq lagu caabudaa laakiin ciddii allah ka soo hadhay haddii la caabudo baatil baa lagu caabuday alcasiizu ay huwa alcasiizu allah waa ka casiiska ah weeye qaalibka ah alcasiizu fii mulkihi waa kii casiiska ku ah markaysaga mulkigiisa waa ka casiiska ku ah alxakiimu waa ka xakiimkae xikmadda badan fii suncihi waxa uu samaynayana waa ka u xikmadda badan nooc taqyiidaa ku jira laakiin waxa weeye in la caam yeelaa fiican ilaahay waxa weeye waa casiis oo daat ahaantiisa casiis buu u yahay oo wax la midi ma jiro oo caza waxyaalaha loo isticmaalo waxaa ka mida caza wuxuu noqday shay casiiza bimacna naadira oo laa masiila lahu wax shabaha ma jiro wax la midi ma jiro caza waxay leedahay caza yacizu iyo caza yacuzu iyo caza caza yacazu iyo caza yacizu iyo caza yacuzu inta mid walba loo isticmaalaa marka la yidhaahdo caza iyo cazu waa casiisay ahayd oo baabu farixa weeyi waa caza iyo cazu casiisay ahayd caza ycazu bimacnaa naadir buu noqday weeye wa casiiz bimacnaa laa nadiira lahu wax u dhigmaa ma jiro wax shabbahaa ma jiro wa casiis waa naadir ya calaa haadaa waxaa ka imanaya macnaha ku saabsan ilaahay inaanu masiil lahayn oo shabihi lahayn caza yacizu yacni waxa ay qawiya wa saluba washtadda yani waa adkaaday waa kii yani casiiska ahaaye bimacnaa adkaawiye qawiga ahaa caza yacuzu marka damada ay tahayna waa kasii xoog badantoo mutacadday noqonayso waana haalib oo lagama haalib noqdo ya wacazanii fi lkhitaab yani caza waa marka caza yacuzu tahay waa mutacaddi ya wacazanii bimacnaa halabanii marka saddexda macnoba waa faa'idaynaysaa bay dhahan culamadu sida abu sulaymaan alkhaaabi ku sheegay shanu ducaa kitaabkiisa la yidhaahdo alcasiis markuu fasiraayo waxau yihi waxaa ka imanaya alaasatu macaanin saddex macno saddexdaa macno waa maxay ilaahay waa casiizo yacni shabiih ma leh wax la midi ma jiroo shabbahaa waa casiizo waa qawi waa shadiid waa casiiso waa haalibaan laga haalib noqono isagaa haaliba aan cid ka adkaanaysaana jirin alxakiimu waa ka xikmadda badan fii suncihi fii suncihi waxa uu samaynayana waa ka u xikmadda badan xikmada ilaahay yacni markaa abuurkoo keliya kuma tacalluqdo iyo ficilkoo keliya kuma tacalluqdo wuxuu ilaahay odhanaayo iyo wuxuu samaynaayo iyo wuxuu abuuraayo iyo wuxuu sharciyeynaayo wax walba ilaahay wuxuu yahay xakiim xukum kasta sida ugu habboon ayuu ilaahay u xukumaa ya xagga axkaamtiisa iyo aqwaashiisa iyo odhaahyadiisa iyo ficiladiisa iyo makhluuqaadkiisa mid walba ilaahay xakiim buu yahay huwa aladii ilaahay kii weeye anzala calayka alkitaaba anzala soo dejiyey calayka korkaaga ku soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur'aanka ah minhu aayaatun muxkamaat minhu kitaabka waxaa ka mida aayaatun aayaat baa ka mid a wuxuu kitaabka ku soo dejiyey xaal minhu aayaatun aayad ay ka mid yihiin jumlada xaaliya laga dhigo aayaadkaasoo muxkamaatun yacni muxkamaada oo macnahooda la sugay oo waadix ay tahay dalaaladoodu waadixaatu dalaala tusintoodu ay markaa caddahay haddaad ka dhigto jumlo markaa waxaa weeye aan xaaliye ahayne musta'nafaana way bannaan tahay minhu aayaatun muxkamaatun waxaa ka mid a ah aayaad muxkamaada hunna ummu lkitaab hunna aayaadka muxkamaadka ahi ummulkitaabi kitaabka asalkiisii weeye iyo mucdamkiisii iyo qaalibkiisii ay asluhu lmuctamadu calayhi fi laxkaam asalkiisa loo ictimaadayo loo cuskanayo axkaamta yani loo cuskanayo yani waxaa loogu noqonayaa mutashaabihaad marka la helo ama ishtibaah u yimaado muxkamaadkaa loo noqonaya muxkamaadkaana loo celinaya muxkamaadkaana loo celinaya haalibka markaa kitaabkuna waa muxkam ilaahay qaadir wuxuu ku ahaa inuu qur'aanka dhammaan ka wada dhigo waadixaatu dalaala qaar dalaaladiisu cadd ahay laakiin ibtilaa iyo imtixaanu addoommada imtixaanaya daraaddeed ayuu bacdi ka mida ka dhigay mutashaabihaat ya yacni xikmada ku jirtaa waa laba shay waa mida marka usluubka luqada carbeed ee uu ku yimi baa labada noocba ka koobnay oo hadalka marka ay carabtu ku hadlayaan inuu wada waadix noqdo yacni markaa may may samayn jirin waxay markaa wanaajisan jireen wakhtiyada qaarkood inay markaa isticmaalaan yacni erayada qaarkood oo waxa weeye dadka markaa dee fahamkoodu u sarreeya ay fahmi karaan oo usluub markaysa markaa waxaan yacni balaaqa ahaan ay fadilayaan oo wakhtiyada qaarkood kinaayaadka iyo isticaaraadka ashyaada noocaasan ay ku hadlayaan ayay markaa samayn jireen ashyaa ixtimaalaad lehoo markaysaga laakiin cidda waxgaradka ahi ay markaysaga fahmayso bay ku hadli jireen marka mid kalena waa ku jirtaa ibtilaa baa ku jira oo sida axkaamta laysugu imtixaano sida hadalkii maxamed ibn isxaaq ibnu yasaar ba tilmaamayay inu xalay akhrinay ya wuxuu mutashaabihaad uga yeelay ibtala allahu bihina alcibaad addoommadu ilahay ku imtixaanay mutashaabihaadka siduu ugu imtixaanay xalaashiiyo xaaraanta ayuu marka waxa weye mutashaabihaadkana ugu imtixaanay mutashaabihaadkana ugu imtixaanay oo marka horeba markaysaga khalqiga waxa loo abuuray si loo imtixaano daraaddeed aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala yacnii ilaahay waa ka abuuray nolosha iyo geerida wuxuu abuuray suu idin imtixaano kii neebaa camal wanaagsan ayukum axsanu camala marka ibtilaagii baa gelaya soo axkaamta markaysa ashyaa laynoogu imtixaan ashyaa badan baa imtixaana ya layabluwannakum allahu bishayin min alsaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclam allahu man yakhaafuhu bilgayb waa ibtilaa yacni takaaliiftii waa ibtilaa mutashaabihaadkana waa la ysku imtixaanaya yacni waxa weeye ma sidii la doonaa doona laysaga fasiranayaa oo loo raacayaa mise sidii sharcan la amray oo muxkamaadka in loo celiya ah ayaa markaysaga xoo loo fasirayaa oo deedna lagu fahmayaa yacni miyaa la ictiraadaya mutashaabihaadkaoo la dhaliilayaa oo waxa weeye markaa la ceebaynayaa mise waa la rumaynayaa yani waxa weeye imtixaan baa ku jira wa ukharu mutashaabihaat waxaa kaleoo ka mid ah yani kitaabkii aayaad kale oo mutashaabihaata aayaatun ukharu mutashaabihaat baa macnuhu dhacaya mm, mawsuufkii baa la xadfay laa tufhamu macaaniha macaanideeda aan la fahmayn ka awaa'ili suwar ay ka awaa'ili bacdi suwar sida suwarka qaarkood awaa'ishoodoo kale aliflaamiim iyo aliflaamra iyo iyo qaaf iyo mutashaabi xaqiiqii uga jeedaa mutashaabih xaqiiqiya ayuu calaa hada ku fasira wa jacalahu kullahu muxkaman wajacluhuna waa loo dabdiyaa wa jacalahu wuxuu ka yeelay ilaahay kitaabkii kullahu dhammaantiina muxkaman muxkam waa ka yeelay fii qowlihi tacaala hadalkiisa uu yidhi gudihiisa ayuu kaga yeelay oo bimacnaa ku sheegay inuu markaa yahay wada muxkam uxkimat aayaatuh aayaadkiisa ayaa la ixkaamiyey oo muxkamaat wada ah marka aayaatuhu waxay faa'iidaynaysaa cumuum waayo kitaabkii baa loo idaafeeyey almudaafu ila almucaraf shayga macrifada loo idaafeeyaana yufiidu alcumuum cumuum buu faa'iidaynaya calaa haada waxaa ka soo baxaysa aayaatu lkitaab kulluhaa kitaabun uxkimat aayaatuhu maadaama la yidhi waxa weeye aayaadka kitaabku dhammaan waa la wada ixkaamiyo oo wada muxkama bimacnaa annahu laysa fiihi caybun markaana waxaa looga jeedaa macno kaloo ceeb kuma sugnaa laga tilmaamaya xagga alfaadda iyo xagga macaanida toonna wax ceebi kuma sugna akhbaartiisu waa wada sidqi axkaamtiisu waa wada cadaalad alfaaddiisu waa wada markaa yacni e, jumalkiisi iyo kelimaadkiisuna waa wada fasiix yacni markaa kulligiina waa wada baliiq waa wada baliiq waa balaaqo badan yahay hmm marka xagga yacni alfaadda iyo xagga macaanida midnaba ceeb iyo khalal male been kuma jirto yacni tanaaqud kuma jiro isma burinaayo khalal xagga ceebtaa iyo hadalkaana male wa mutashaabihan wuxuu kaloo ilaahay ka yeelay qur'aanka dhammaantii mutashaabih buu ka yeelay wa jacluhu haddaad tidhaahdo u dabdisana wa jacluhu ka yeelistiisa kullahu uu ka yeelay oo kulla markaysaga mayna noqona markaa wa jacluhu haddii ah, yani markaa loo idaafeeyo kullahu iyo kullihi markaa labaduba bannaan waxay noqonaysaa marna yani waxa weeye eh, maxalkii nasbada in marka waxaa laga raacinayo ila waxa weeye waa kii ka yeelistu ku dhacdaye mafcuulkii baa loo idaafeeye haddii wajacaluhu mm. eh, in waxa weeye markaa laga tawkiidinaayo Mm. ayay noqonaysa kullahu iyo kullihi markaa labaduba bannaan wajacluhu kullahu wajacluhu kullihi wajacalahu haddaad tidhahdo laakiin kullahu keliya ayay markaa noqonaysa marka haddii caynkaas wajacluhu la yidhaahdana ka yeelistiisa laga yeelaayo muxkam laga wada yeelaayo fii qowlihi tacaalana hee bimacnaa annahu laysa fiihi caybun wey saasaa macnuhu markaana u dhacay wajacalahu kulahu muxkaman fii qowlihi tacaala uxkimat aayaatu bimacnaa anahu leysa fiihi caybun wa mutashaabihan iyo ka yeelista oo allah dhammaantii ka yeelay qur'aanka o dhanna mutashaabihan uu ka yeelay fii qowlihi hadalkiisa uu yidhi gudihiisa kaga yeelay bimacnaa ku sheegay kitaaban mutashaabihan yacni kitaab mutashaabiha ila kitaabka mutashaabiha hadii laha kulligii baa wada ah baa baa laga fahmaya bimacnaa annahu yashbahu bacduhu bacdan fi lxusni waasidqi markaana waxaa looga jeedaa qaarkiibaa qaarka kale shabahaya oo u eg aayaadkii qur-aanku waa isshabahayaan maxay iska shabahayaan xagga xusniga iyo xagga sidqiga iyo runnimada iyo xagga xusnu nadmiga ama markaysaga xagga markaa balaaqada yacni mid walba waa iska shabahayaan waa wada run waa wada xasan waa wada baliiq yani waa isshabbahayaan bimacnaa wuxuu inoo tilmaamayaa halkan ishkaal iman kara ayuu keenay kana jawaabay ishkaalkaasi waa maxay aayaddan allah wuu kala qaybiyo qur'aanka wuxuu inoogu sheegay minhu aayaatun muxkamaatun hunna ummu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat qur'aanka qayb ka mida ayaa muxkamaad ah waana asalka kitaabkiiyo qaalibkiisa qeyb ka midiina waa mutashaabihaat aayadaha kalena waxay sheegayaan kitaabun uxkimat aayaatuhu qur-aanka aayaadkiisoo dhan in la wada ixkaamiyo wada muxkamo ay tahay qayb lagama soo reebin muxkamada aan ahayn ee kulli inay wada muxkamo taa lagu sheegay aayad kalena waxay sheegaysaa kulligii inuu wada mutashaabih yahay allahu nazla axsana alxadiisi kitaaban mutashaabiha masaniya kitaab mutashaabiha kulligii baa mutashaabiha see loo kulminaya bacdigiibaa muxkamaad ah bacdigiibaa mutashaabihaada iyo kulligiibaa muxkamaad iyo kulligiibaa mutashaabihaad waxaa loo kulminayaa laba macnaa lagu kala xambaari marka la yidhaahdo bacdigiibaa muxkamaad ah waxaa loo jeedaa waadixaat dalaala dalaaladoodu caddahay oo waadix bacdigiibaa mutashaabihana waxaa loo jeedaa dalaaladiisu ma cadda oo ama macnaheedaan la garanayn sida xuruufu lmuqaaca ama macnaheeda haba la gartee waadix baynay ahayn oo ixtimaalaad kala duwan bay aqbali kartaa haddii la yaha mutashaabihi nisbiga ahaa saasaa looga jeedaa kulligii baa wada muxkamaada maxaa looga jeedaa kulligii baa wada muxkamaada waxaa looga jeedaa yacni wax ceebi kuma sugnee waa wada fasiix waa wada baliiq qur-aanka dhammaantii waa fasiix rakaaka male alfaad markaysa marka waxaa weeye rakiika male balaaqadii iyo fasaaxadii qaar ay ka marantahay male wax ceeba xagga macaanida iyo xagga lafdiga midnaba kuma sugnaa beeni kuma jirto waa wada xaq waa wada kalaamullaahi waxaan kalaamullaahi ahayn kuma jiraan waa wada hadalkii ilaahay xagga macnaha ceeb male waa sidqun fil akhbaar waa cadlun fil axkaam xagga akhbaarta waa wada run khabar kastoo qur'aanku sheegaa xagga axkaamta waa wada cadaalad xagga alfaadiyo kelimaadka haddii laga eegiyo jumalkana waa wada fasiix baliiq ah oo balaaqo badan haddaba waa mutashaabih maxaa looga jeedaa kulligii baa mutashaabiha macno kalaa lagu xambaari oo mutashaabihana waxaa loo jeedaa qaarkiiba qaarka kale wuxuu ka shabbahayaa xagga xusniga iyo sidqiga iyo balaaqada ayuu ka shabbahayaa waa isu eg eg yahay calaa haada markaysaga markaa iskama hor imanoo yacni ma tanaaqudin ishkaalkii saas uga jawaabay waa waadix faama aladiina fii quluubihim zaygun allah wuxuu uhi faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay faama aladiina kuwii miyaa fii quluubihim qalbiyadooda uu ku sugan yahay zaygun iilasho xaqa ay ka iishan yihiin maylun cani ilxaqi iilasho xaqa ay ka iishan yihiin uu ku waxay raacayaan maa tashaabaha minhu kii isu ekaada ayay raacayaan minhu xaaluu kitaabka ka mid yahay waxay u raacayaan ibtiqaa'a alfitna ay talaba alfitnati doonista ay fitna doonayaan daraaddeed oo bidco iyo baadi ay doonayaan aawadeed bay u raacayaan ninka bidcoolihii markuu qur-aanka daliishanaayo oo doonaya bidcadiisa inuu u daliishado dee baadidii buu markaysagaa doonayaa ya markaasuu leeyahay ahlulkabaa'irku naartay ku waarayaan waayo allah baa yidhi khaalidan fiiha waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajaza'hu jahannamu khaalidan fiiha intuu daliishado ayuu wuxuu odhanayaa naartay ku waarayaanoo dee aayaddaa sheegtay odhanayaan fitnay doonayaan bidcay doonayaan haddama aragta markuu muslimiinta gaalaysiinaya dadka ahlulkabaa'irkaa ou soo qaadanaya nusuusta markaa dembiyada qaarkood kufri ku itlaaqdo looga jeedo kufrun duuna kufrin wuxuu odhanayaa marka aayaddan ama xadiiskan baa u daliila in markaysaga camalka ama ficilka lagu gaaloobaayo milada lagaga baxaayo marka dee fitnu doon bimacnaa bidcu doonaya ya bidcuu doonaya markaasuu wuxuu diidayaa dee waxyaalo nusuuso kale ku soo arooray iyo adilo kale ku yimi oo waadixa ku yimi ayuu diidaya hmm. ibtiqaa alfitnati doonista ay fitna doonayaan daraaddeed ayay markaa waxay raacayaan wixii isaga ekaada lijahlihim garashawaagooda daraaddeed aynay garanayn ayay markaa waxa weeye u raacayaan mutashaabihaadkaas biwuquucihim dhicitaankay ku dhacayaan ay ka jaahil yihiin fi shubuhaati shubahaadka ay ku dhacayaan iyo wallabsi dheehitaanka markaysa markaa xaqu ka dheehmaayo ay ku dhacayaan nusaka qaarkood waxaa ku dhacay lixubbihim lahaa oo fakhraddiin qabaawa jalaalaynka taxqiiqa uu taxqiijiyey waxaa markaa ku sugan nusakha jalaalaynka haalibkooda wax khilaafsan lixubbihim lahaa halka lijahlihim ayuu beddelkeeda wuxuu qoray lixubbihim lahaa jacaylkay jecel yihiin fitnada ay jecel yihiin aawadeed maxay ku jecel yihiin biwuquucihim fi shubuhaati wallabs ya laakiin nusikha kale waxay qorayaan lijahlihim iyo lijuhaalihim iyo lijahaalatihim tacaabirta noocaasu jahli erey ku wareegaya ayuunbay cabireen wa ibtiqaa'a taawiilih iyo doonis ay taawiilkiisa doonayaan daraaddeed ayay mutashaabihaadka u raacayaan ay tafsiirihii taawiilka waxaa looga jeedaa tafsiirkiisa doonisay doonayaan mutashaabiha aan macnihiisa laba garanayn oo mutashaabih xaqiiqiya ah buu wuxuu doonayaa ilaaba ilaa inuu garto wamaa yaclamu tawiilahu wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu ay ta'wiila almutashaabihi tafsiirahu tafsiir almutashaabih mutashaabiha ah tafsiirkiisa ma oga ila allahu allah mooyaane cid kale ma oga waxdahu keligii wuxuu ku ishaarayaa mutashaabihi xaqiiqiga ah, jumlada ka dambaysa waxay noqonaysaa jumlo cusub oo la bilaabanayo waawigu wuxuu noqonaya waawi istinaaf waalraasikhuuna kuwa sugnaaday althaabituuna sugan almutamakinuuna yani tamakunay oo awooday filcilmi cilmiga ku sugnaado awooday filcilmi cilmiga mubtadaun mubtada weeye raasikhiintu khabaruhu khabarkiisuna waa jumladan yaquuluuna aamanna bihi yaquuluuna waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay bihi mutashaabiha waa rumaynay ay bilmutashaabihi mutashaabihi waa rumaynay waxaan u rumaynay annahu min cindi illaahi inuu ilaahay agtiisa ka ahaaday oo ka yimi ayaan u rumaynay walaa naclamu macnaahu macnihiisana ma ogin oo ma garanayno kullun mid kastaoo min almuxkami waalmutashaabihi muxkamkiiyo mutashaabihaba ka midi min cindi rabbina rabbiga iyo agtiisa ayuu ka ahaaday oo ka yimi wamaa yadakkaru ilaa ulul albaab wamaa yadakkaru ma waantoobaayo biidgaami taa'i ta'da in lagu idqaamo fil asli asal ahaanta ta'da ahayd fi daali daalka lagu idqaamo sida loogu idqaamayaana waxay tahay ta'daa daal loo bedelaya deedna daalkaa daalka lagu idqaamaya asalku wuxuu ahaa wamaa yatadakkaru buu noqonayay tawjiihi ahaan dabeedna markaa ta'dii baa inta daal loo bedelay daalka lagu idqaamay waa laysku idqaamay wamaa yadakaru ay wamaa yatacidu ma waantoobaayo ilaa ulul albaabi kuwa caqliyada wanaagsan u saaxiibkaa mooyaane cid kale waantoobi mayso oo waana qaadan mayso asxaabu alcuquul kuwa caqliyada u saaxiibka ah alalbaab waa caqliyada saafiga weeye lubu shay waa khaalisow shayga lubkiisu waa khaaliskiisa biidgaami iyo bidigaami yacni kuufiyiinta iyo basriyiintu qaarna idgaam bay ka cabiraan qaarna idigaam bay ka cabiraan qaar hamsada wasli bay ka dhigaan qaarna waxa weeye waa iddiqaam qolada odhanaysa qaarna marka hamsada waxay ka dhigaan yani qaci bay ka dhigaan oo ifcaal bay ku keenaan biidqaam wa yaquuluuna aydan waxay kala odhanayaan ida ra'w man yatabicuhu markay arkaan cid raacaysa rabbana laa tuziq quluubana rabbanaa rabbigayow waa ducaday ku ducaysanayaan laa tuziq ha iilinin quluubanaa qalbiyadayada xaqa ha ka iilin bacda id hadaytana markaadna hanuunisay dabadeed qalbiyadeeda ha iilinoo xaqa ha ka leexin wahaba lanaa min ladunka raxma wahaba lanaa ilaahay u nasii min ladunka agtaada waxaad naga siisaa raxmata naxariis innaka adigu anta alwahaab waxaad tahay ka waxbixinta badan ayaad markaa tahay ka deeqda badan ee waxbixinta badan baad tahay rabbanaa rabbigayow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka ayaad kulminaysaa liyowmin maalin aawadeed baad u kulminaysaa ama liyowmin ay fii yowmin maalin gudaheed baad kulminaysaa waa yowmu alqiyaame maalintaasoo laa rayba fiihi wax shaki aanu ku sugnayn ina allaha allah laa yukhlifu ma guub yeelo ma baajiyo almiicaad ballanqaadka ilaahay ma baajiyo ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lam tughniya canhum yaga xaggooda kama daafacayso kama deeqayso amwaaluhum xoolahoodu yacni kama daafacayaan oo kama anfacayaan walaa awlaaduhum iyo ubadkoodu toonna min allaahi shay-a xagga allah waxba kama daafacayaanoo cadaabka ilaahay kama baajin karaan wa ulaa'ika kuwaa la soo sheegay ee gaaloobay hum iyagu waquudu nnaar kuwa naarta lagu hurinayo ee lagu shidayo weeye waxaa kale jira wuquud iyo waquud wuquud waa masderkii marka waawgu godan yahay qira'a ahaan lama akhrine laakiin marka waawgu kor dhigan yahay waquud la yidhaahdo waa maa yuuqadu bihi waxa lagu shidee lagu huriyo ayaa waquud la yidhaahdaa waxaa la mid ah tahuur iyo tuhuur baa la mid a waduu iyo wuduu' baa la mida markastoo facuul iyo fucuul ay yimaadaan oo labada wajiba ay leedahay fucuul waxaa loo isticmaalaa masderkaa loo isticmaalaa facuulna waxaa loo isticmaalaa isimka marka yani inuu magac u yahay waxa lagu qabanayo ficilkaas oo wa anzalna min asamaai maaan tahuura waa biyo marka lagu tahaaro qaadanayo wax daahirinaya marka tahuur waa yani daahirka mutahirka wax daahirinaya ee lagu tahaaro qaato ayaa la yidhahdaa tahuur la yidhaahdaa amaa tuhuur yadu waa tahaaro qaadashada weeye Hmm. waa masderkii bay noqonaysaa uhuur hadda maaragta laakiin ma yutaaharu bihi waxaa lagu tahaaro qaadanayana tahuur baa la odhanaya waxaa la mida waduu iyo wuduu waduu waa biyaha lagu weysaysanayo marka waawgu kordhigayn wuduu marka la yidhaahdo waawga la godo faaul kelima weeyaane waxay noqonaysaa weysaysiga laftiisa weeye la weysaysanaayo oo waxay noqonaysaa masderkii ayay noqonaysaa haakada ka da'bi aali fircawna waladiina min qablihim ay da'buhum caadadoodu ka da'bi aali fircawna fircawn iyo ciddii raacday caadadooday la mid ahaatay iyo waladiina kuwii caadadooday la mid ahaatay min qablihim iyaga hortood ahaaday ee ka sii horreeyey kadabuu caadadoodu ahay kadabuu biaayaatina waxay beeniyeen aayadaha iyagii bay beeniyeen kuwa hore oo fircawn iyo ciddii raacday ah iyo ummadihii ka sii horreeyeyba faakhadahum allahu ilaahay waa qabtay bidunuubihim sababtii dembiyadoodu ku qabtay oo ku ciqaabay wallahu allah shadiidulciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay weeyi qul waxaad tidhahdaa liladiina kuwii waxaad ku tidhahdaa kafaruu gaaloobay satuqlabuuna waa laydinka qaalib noqon doonaa laydinka gacan sarrayn doonaa wa tuxsharuuna ilaa jahannam waxaa laydin soo ururin doonaa laydin soo saari doonaa jahannamo intii ka ataa laydinku ururin doonaa wa bi'sa almihaad firaash iyo gogol bay u xumaatay ayhi iyo jahannami halkaa hainoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk